dhaartaan qaabab ay la iman jireen waxaana la tilmaamaa in imaamu shaafici raximah llahu tacaala uu tilmaamay hihaarkan aynu caawa ka warami doonaa inuu waqtigii jaahiliga alaaq ama furiin ahaa ahihaar waa ma'kuudu min ahahri dhabarka ayaa laga soo qaaday hahri waa dhabarka hihaar markaa daahara masterkeedii weeyi oo waa inuu haweeneydiisii ama xaaskiisii ku metelo hooyadii sida yani xaaraan uga tahay oo dhabarka hooyadayoo kale ayaad iga tahay oo yidhaahdo marka maadaama ay dhabarka isticmaali jireen oo kelmadda oo dhabar u dhigan ay isticmaali jireen iyaa markaa dhawaqa noocana ama maarata cibaarada noocana hihaar la yihi aayado qur-aana ayaa ku yimid iyo axaadiis suurat lmujaadila ama almujaadala bilowgeedu waa qadiyadda uu ku soo degay qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtakii ilى اllahi wallahu yasmacu taxaawurakuma ina allaha samiicu ina allaha samiicu caliim ina allaha samiicu basiir الذيiنa يظاahiرuuna miنkم miن نسائiهم mا hنa أمahاaتiهم in أمahاaتهم إلا اللاaئي وldnهم وإنهم laيقuلuuna منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أn يتmاasا ذلكم توعظون به wallahu bima tacmaluuna khabiir faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayn min qabli an yatamaasa faman lam yastaطic faطcaamu sitiina miskiina dalika litu'minuu biاllahi warasuulihi wa tilka xuduud اllah nacam walilkaafiriina cadaabu aliim aayaadka intaas ah oo suurat lmujaadila bilowgeedii ah qadiyadda ay ka warramayaan wey waxaanay culammadu tilmaamaan ama axaadiidta soo aroorta ay tilmaamaysaa gabadha mujaadilada ahayd ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam la doodeysay la la garamaysay in ay ahayd gabadh lagu magacaabo khawla bintu thaclaba waxaa kale oo la yihi khawla bintu khuwaylid ama khuwayla bintu khuwaylid waxaa kale oo magaceeda lagu sheegay jamiila ninkeeduna aws ibnu saamit ayuu ahaa radia allahu canhu marka dee sidii waktigii jaahiliga marka ay xanaaqaan ay ereyadan oo kale odhan jireen ayaa intuu ku xanaaqay uu ku yihi anti calaya ka dahri ummi dhabarkii hooyaday oo kale ayaad iga tahay kadib buu wuxuu ku yihi waxaan u malaynaya inaad iga xaaraan noqotay oo inaan shaqo isku lahayn deetana maxaan yeellaayo bal ordo rasuulkii ilaahay u tago soo weydi deetana nabiga caleyhi salaatu wasalaam ay u timid nabiguna uu ku yihi arrinkiina waxba la igama sheegin oo iyaduna ay markaa cabanayso isagiina ka cabanayso ya rasuul allah eh, de waxa weeyaan xal ha la keeno deetana ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkani ayuu soo dejiyey hihaarku markaa waxay culamadu leeyihiin fihi shabahu min alyamiini wa shabahu min aalaaq xaggii furiinka dhinac buu ka shabahaa oo waa taxriimka iska xaaraameynta alaaqiibaa ayaa dumarka de xarimi jiray hihaarkiina taxriim buu keensanayaayo alaaqii xaggaa wuu ka shabahaa dhaartiina wuu shabahaayo de waxaysan u samaynayeen waa adkayn uu adkaynayo ka reebtoonka uu ka reebtoomayo waxa markaa dee marka nafta wax laga joojinayo ee maaratay lagu dhawaaqaana waa dhaar wallahi inaanan sidaa samaynayn oo kale dhabarkii hooyaday baad iga tahay yani wallahi in aanan kuu dhawaaneyn oo kale oo ilaagii aynu kasoo baxaynay markaa dhaarta aha dhinac ka shabahayo marka waxay dhahdaan fiihi shaaibatu yamiin wa shaaibatu alaaq axkaamtiisuna labadaasee udhexaysa mar marba dhinac iyaa la rajaxaa wuxuu yihi musanifku raximah llahu man saxa alaaquhu saxa ihaaruhu qofka furiinku uu ka asaxo hihaarkuna uu ka guntamaya wey qofka furiinkiisu uu guntamayo oo yani uu asaxayo ayaa hihaarkiisuna uu guntamayaa shuruudihii markaa dee aada soo aragtay inuu yahay baaliq caaqil mukhtaar ee ku soo aragtay iyaa loo shardiyayaa qofka hihaarkiisa axkaam loo samaynayo kii waa la ku dhawaaqo macno male sabiga ahaa kii qasbanaa kuwaasoo dhan hihaarka guntami maayo hihaarku xukun ahaan waa xaaraansan xalayba tilmaanay isaga ilaaguba maxaa yeele ilahay wuxuu yihi wainahum layaquuluuna munkara min alqowli wazuura hadal qariban oo been abur ah ayay ku qawlayaan taasi markaa xaaraan weey waman laa yasixu alaaquhu laa yasixu dhihaaruhu qofkii aan furiin ka asaxayn hihaarna ka asixi maayo wahihaaru hihaarka daba tacriifkiisu an yushabiha waa inuu ku matelo imra'atahu xaaskiisii bidahri ummihi dhabarka hooyadii oo kale aw bicudwin min acdaa'iha ama xubnaheedii xubin ka mid ah fayaquula uu yidhaahdo anti calaya ka dahri ummi dhabarkii hooyaday oo kalaad iga tahay aw ka farjiha aw ka yadiha xubnaheedaasi uu markaa mid ahaan sheego xubinteedaasoo kale iyaad iga maaragtay tahay uu yidhaahdo marka waxaasoo dhami hihaar bay noqonayaan inuu dhabarka sheegaa khasab ma aha hadduu lugaheeda yidhahdo gacmaheeda yidhaahdo lamid un bay noqonaysaa waa haddii aan xubinkaasi ahayn xubin loo isticmaalo xagga ixtiraamka isagaa markaa inoo keeni doona wuxuu yihi wakurija fiihi qowl aakhar qowl kale yaa la takhriijiyey yani nas ahaan looma haye waa la soo saaray anahu laa yakunu mudaahiran qowlkaasoo noqonaya in aanu mudaahir qofkani noqonayn oo ihaarkiisu aanu guntamaynin fii ayri ahri dhabarka xubin aan ahayn hadduu sheego hadduu dhabarka xubin aan ahayn sheego in aanu waxaasi ihaar noqonayn oo axkaamtii aanu yeelanaynin qowl abaa la takriijiya halkuu ka soo baxayaa qadiimka iyo jadiidku marka ilaaga iyo la joogo hihaarka had iyo jeer meelo badan oo qadiimku wuxuu eegaa waxani maadaama ay tasarufaadkii ahluljaahiliga ahaayeen qaabkoodii un in loo ilaaliyo oo hadii sidoodii wax iska bedelaan aanu waxaanay dhihaar noqonayn waayo kii ay yaqaaneen ma aha marka halkan qadiimkaa la takriijinaya waxaa leeya waa kiisaa u socon jiray ahluljaahiriguna dhahrig ama dhabarka ayuunbay sheegi jireen marka hadii xubin aan dhabarka ahayn la sheego waxa qadiimkii kasoo baxaysa nas ahaan looma hayo laakiin de uu socon jiray qadiimku marka la fiiriyo waxa soo baxaysa in la yidhaahdo hihaar ma noqonayo haddii dhabarka xubin aan ahayn la sheego laakiin jadiidku oo muctamadkiihi waxa weeye waxaan maqsuudkiisu waa in qofkii dumar ahayd la iska xarimo qaabka loo xarimayana ay noqoto in lagu shabaho hooyadii ama maxaarimtiisa kaleba sida markaa inoo iman doonta markaa waa isku mid uun xubnihii oo dhan wain shabahaha haddii uu ku matelo bikayri ummihi qof aan hooyadii ahayn oo laakiin min dawaati lmaxaarimi dumarkii maxramka u ahaaya weligood ay kala xaaraanta ahaayeen kal ukti sida walaashi iyo walcamati edadii fa fiihi qowlaani laba qowl ayaa ku jiraya oo dee jadiidkii iyo markaa qadiimkii kala noqonaya asaxuhumaa midkooda sixada badani waa anahu mudaahirun inuu mudaahir yahay oo hihaarka axkaamtiisii uu qaadanayo maxaa yeelay waa jadiidkiyo sida aynu sheegnay wuxuu fiirinaya waxan maqsuudkiisi oo maqsuudkiisu ahaa in qofkii dumar ahayd la iska xarimayo laguna xarimayo qaab loogu matelayo maxaarimtii mid kamida marka ama hooye ha noqoto ama maxram kale ha noqote isku xukun weeyaan jadiidku waa sidaa qadiimkuna muxuu ilaalinayaa wuxuu ilaalinayaa machuudkii jahiliga oo wuxuu leeyahy sidii ay nimankani la iman jireen haddii loola yimaado ayuunbuu hihaar noqon wain shabahahaa hadduu ku matelo bimra'atin qof dumaroo xarumat caleyh xaaraan kaga a ah bimusaaharatin gacalnimo sida sodohdii oo kale aw radaacin ama nuugmo sida walaashiisii xagga radaaca oo kale fain kaanad waad kala qaadaya haddii ay tahay miman xallat lahu fii waqtin mid mar uun xalaal u ahayd oo xaaraantinimadeedu ay dib kasoo korodhay uma xarumat calayhi laakiin markaa kadib xaaraan ka noqotay hadduu taa ku matelo lam yakun mudaahiran mudaahir noqon maayo xataa jadiidkii markaynu ku socono maxaa yeelay dee arrinkan waxaa looga bartay in hooyada lagu matelo hooyaduna weligiiba qofkan xaaraan bay ka ahayd markaa gabadh mar xalaal u ahayd oo mar dambe maaratay naas ay nuugtay iyo xaaraan kaga noqotay ama xididnimo dib kasoo korodhay xaaraan kaga noqotay lamid noqon mayso hooyadii oo waa ka durugsan tahay waayo wakti ay xalaal ahayd baa jirtay markaa lama mid noqonayso wa in lam taxila lahu aslan haddaanay gabadhani ahayn mid marnaba xalaal u noqotay oo wuxuu dhashay iyo qofkan gabadhan qaba ayaabu dhashay isagu marka aayadii un baabay ahayd intii isagu jirayba ayadii aabbay ahay markaa markuu dhashay bada iyadoo xaaraan ka ah unbuu dhashay ilan aabihiiba isaga intaanu dhalo gawr guursaday marka taasi xarumat caleyhi bimusaahara sawma wuxuu dhashay un iyadoo xaaraan ka ah taasi markaa waxay la mid noqonaysaa walaashii iyo eddadii oo facalaa qawleyni waa kaa ku waayo maxaarimtii xaggii nasabka iyadu waxba kagama duwana intii uu jirayba gabadh ka xaaraana unbay ahayde mar ay markaa xalaal isu yihiinba aanay jirin fain qaala hadduu yidhaahdo anti calaya ka ummii hooyaday oo kalaa tahay aw mithlu ummii hooyaday oo kalaa tahay ama indhaha hooyadayo oo kalaa tahay sida carabta ay isticmaasho anti calaya ka ayni ummi aw ka ra'si ummi sida aw ka ruuxiha hooyaday nafteedoo kale ama madaxeedoo kale ama indhaheedoo kale ayaad markaa ii tahay hadduu yidhaahdo Eh, waa wax marka af carabiga la joogo malaha inagu de saa uma xagga ixtiraamkana loo isticmaali karo oo imika marku tadda waynu isticmaala ina anta alaya kaumi hooyaday ii tahay yani waa xagga qadarinta iyo xurmaynta iyo way dhici kartaa in sidaa loola jeedo in xaggii xaaraameynta xaaraamnimada ugala jeedaana iyaduna waa suuragal soo maaha idan labadii macnaba way ixtimaalaysaa lam yakun mudaahiran ilaa biniyati haddaba ninkaa isaga ihi mudaahir noqon maayo inuu niyoodo mooyaan oo kinaayuu noqonaya kan iyo sariix noqon maayo maxaa yeelay labadii macnaba dee wuu ixtimaalaya wain qaala hadduu yidhaahdo anti aaliqun waad furan tahay ka dahri ummii sida dhabarka hooyaday oo kale saasuu yii maxaasuu israaciye waxan maxaad ka wadaabaa la yihi wa qaala wuxuu yihi aradtu alaaqa waihaara inay furantana sidoo kale ah, maarata hihaarna uu noqdo iyaan u qastay hadduu yidhaahdo waynu eegayo fain kaana alaaqu rajciyan furiinkaasi hadduu rajci yahay oo soo ceshi ka bannaan yahay saarat waxay noqon muallaqatan gabadh furan wa mudaaharan minhaa hihaarkiina uu ka galay oo dee rajciyada waynu hore usoo marnay markaynu axkaamu rajca ka warramaynay alrajciyatu e, zawjatun fii khamsi aayaat maxaa ka mid ahaa aayaat hihaar baa ka mid ahaa gabadhi iyadoo furan hihaarkii wuu ka ansaxayaa haddii furiinku uu yahay kii rajciga ahaa marka hadduu saa yidhaahdo waa caadi anti aalikna way ku furmaysaa ka dahri ummiina kinaayuu noqonayaayo anti baa loo soo qadaraya mubtadaa loo soo qadari anti ka dahri ummi yani anti calaya ka ahri alayda marka horeba de waa la goyn karayay markaa waxay noqonaysaa iska kinaayay noqon oo hihaarkiina wuu guntami wain kaana baa'inan alaaqu hadduu baa-in yahayoo dee gabadh aanu laba aqal gelin ay tahay ama anti aaliqun imi sadal qowl baan ugala jeeda markasu yhi saddex baan ugala jeeday ka ahri umina hihaar baan ugala jeeday dee furantayba saddexdiiba ku tagtae halkey markaa ka ahri ummi macna ka samayn lam yasir mudaahiran minha hihaarkii asixi maayo nin ka hihaaray ma noqonayo waayahay markaasi waa markuu yihi alaaq iyo hihaar baan u wada jeedo anti ka dahri ummiina hihaar baan ugala jeeda wain qaala hadduusa yidhaahdo aradtu biqowlii anti aaliqun ama naweytusa i qoran aradtu waxaan ugala jeeday biqowlii warka aan lahaa anti aaliqun anti waa jumlada hore anti aaliqunta waxaan ugala jeeday ahihaara hihaar baan u niyooday haye hadduu dana markaa haba raaciyo ka dahri ummiina alaaq baan ula niyooday lam yuqbal minhu warkaas war la dhegeysanaya anti aaliqun waa alaaq ka ahri umina alaaq ma noqonayo maxaa yeelay wuxuu hadduu baab sariix ku yahay baab kale kinaayo kuma noqdo dii lagu fulin karayo maa kaana sariixan fii baabihi lam yakun kinaayatan fii gayrihi marka anti aaliqun oo alaaqii sariix ku ah iyaan ka waday laga yeeli maayo wain waayahay taasina markaa waa sidaa marka ma kala bedeli karo anti aaliq waxaan alaaq ahayn baan maaratay ugala jeeday laga yeeli maayo ka ahri umina alaaq baan uga jeeday idana laga yeeli maayo wain qaala hadduu yidhaahdo anti calaya xaraamun xaaraan baad iga tahay ka dahri ummii sida dhabarka hooyadayoo kale walam yanwi shay-an hadii haddii markaa wax niyado way noo soo socotaa laakiin haddii saasunbaa ereygaasuba afkiisa ka soo baxay waar maxaad ka waday ma alaaq baad ka waday ma hihaar baad ka waday ma inay xaaraan kaa tahay un baad ka waday war way iga xanaajisay una markaa waan ihi un buu yihi walam yanwi shay marka mid uu si gaara u niyooday muu jirin fa huwa hihaarun waxaan hihaar buu noqonaya oo saasuu markaa de waxa weeye maxaa yeelay anti calaya xaraamun waxa wadaaga dalaaqii iyo hihaarkii iyo tahriimu caynihaa ka hahri umina waxaa la gaara hihaarki marka kol haddii niyo aanu inoo sheegin ka dahri umiidana qariino ah calaamad ina tusinaysa in waxaan idihaar yahay markaa hihaar baa laga dhigaya oo kinaaya fi hihaar ayuu noqonayaa waaya wa in nawa alaaqa haddii uu yidhaahdo furiin baan ka waday wax oo dhanba anti calaya xaraamun ka dahri umiidani furiin baan ka waday de markaa anti calaya xaraaman waxay noqon fureen waa loogala jeedi karaa way noqonaysaa ka hahri umiduna laqwi bay noqonaysa waayo alaaqna ma noqonayso hihaarna ma noqonayso ma dhamaystirna mar haddaanay niyo hihaar la socon hihaar waxay noqon lahayd uun haddii ama niya la socoto ama uu hadalkeedu dhamaystiran yahayo anti calaya xaraamun anti calaya ka hahri umi u odhan lahaa oo mubtadaheeda iyadana sheegi lahaa dee markaa sariix bay noqon lahayd oo lagama dhegeystayan dhahaar uma jeedo laakiin maanta waa bilaa mubtada waa khabar keliya markaa ma noqonayso hihaar sariixa ma noqonayso inta horena alaaq bay noqonaysaa intan dambena waa la tuuraya haddaba wuxu uhi waa fi asaxi riwaayatayn labada riwaayadood tooda sixada badan waxaynu u baranay maaha soo maa fi asaxi ya muda qawlan idin qoray iska qoraya kaasi fi asaxi riwaayatayn wey alriwaayatayn markaa wax aynu baranay maaha xanaabiladiiya baa lagu yaqaanay inay riwaayaad sheegaan iyo maalikiyada iyo iyo xanafiyada iyo laakin shaaficiyadu aqwaal iyo awjuh iyo duruq bay lahaayeen riwaayaad wax la yidhaha may lahayn halka laakiin waxaa keena in riwaayatayn la yidhaahdo mukhtasarkii musani iyaa nuskooyinkiisi iskhilaafeen baa la nuskooyinkii ila waxaan gacanta lagu kala qorin jiray soo ma <clears throat> imika badda kuwan aynu haynaa waa kuwan iskhilaafsan iyadoo wada tambiih ay yihiin inagoo wada tambiih haysana iyay haddana iskhilaafsan yihiin soo oo de ila markii la kala qoranaya ayaa qof ama wax ka boodaya ama wax bedelaya haddaba nuskooyinkii mukhtasarka musani iyaa iskhilaafay oo qaarkoodna lagu arkay in maarata hadda dalaaq baan la doonaya hadduu yidhaahdo waa alaaq inta badan nusakda badankeeda markaa inuu alaaq yahay ayaa lagu arkay bay yidhaahdeen fii bacdi nusakna waxaa lagu arkay inuu hihaar yahay inuu hihaar yahay marka maawardiga kumabaan arkayn isagoo markaa cibaarada musaniga ee halkan sheegaya laakiin laakin imaamulxarameyn oo kale isagu wuxuu sharaxayaa nuskadii ay hihaar ku qornayd inay mushkil tahayna wuu sheegay oo qaabka loo socodsiinaya ay adag tahay mukhtasarka inaga inoo madbacaysan maanta isagana cibaaradu sidan ugumaba taallo waxaa un ku taal cibaaro kale oo xaraamunti baa ka dhacsan xaraamunta hadday ka dhacsanaatana dee hadalku caadi buu noqonaya anti calaya anti calaya ka dahri ummi dee kaasi waa waa hihaar marka waxaa ku qoran hadduu yidhaahdo anti calaya ka dahri ummi yuriidu alaaqa fa huwa hihaaru hadduu yidhaahdo anti calaya ka dahri ummi isagoo alaaq doonaya alaaq noqon maayo hihaar buu noqonayaa lanna waa lafdigii sariixa ahaa maa kaana sariixan fi hihaar laa yakunu sariixan fi alaq laa yakunu kinaayatan fi alaq marka alaa kuli xaal kolley de cibaarada laga yaabaa inaga markaa de la cadilay oo wax laga bedelay in laynoo daabacay laakiin sida ay sheegayaan cibaarada mukhtasarku anti calaya xaraamun ayaa meesha ku qornay deetana ka dahri umi doona la socoto kadib markaa nusakdii ay iskhilaaftay yuriidu bihi alaq waxaa ka dambeeya ma fa huwa ba mise fa huwa alaaqun maadaama nusakdii ay iskhilaafsan tahay kitaabkii musani loo soo wariyey baa kala duwan imika ma aha arrintu shaafici aqwaashiisiina ma aha awjuhdii asxaabtana ma aha duruqdiina ma aha kitaabkii minhaajka u ahaa oo mukhtasarka musani ilan culamadii hore ee mutaqadimiinta ahaa minhaajkoodu wuxuu ahaa mukhtasarkaa musani markaa minhaajkoodii iyaa iskhilaafo nusakdiisii iskhilaaftay waana la kala warin jiray kutubta markaa riwaayateynka kuu sheegayaa waa riwaayatay lmukhtasar mukhtasarka musani riwaayaadkii lagu soo wariyey weeyaan waaya markaa sida saxdiina waa sida imika inoo qoran fatalaaqu tan maxaa yeelay umki ilan mukhtasar mukhtasarku hadalkii shafici ba umkii waxaa ku qoran fahuwa alaaqun musaqtuna iskuma khilaafin inuu alaaq yahay ayaa markaa umkii ku yaala marka alaaq buu noqonaya siduu alaaq u noqonayaa anti calaya xaraamun dee waa kelmad kinaaya ah hihaarna kinaaya ku noqon kartaa alaaqna kinaaya ku noqon karta alaaq baanu ula jeeday kol hadduu alaaq ula jeeday de wixii niyooday bay noqonaysaa ka hahri umiduna hadal dhamaystiranba maahe haddii aan dhihaar lag loogala jeedin laqwi bay iska noqonaysa saas weeyaan marka wain nawaa bihi alaaqa wاhihaara hadduu labadiiba ula jeeday wain nawaa bihi aلطalaaqa wالhihaara alaaq iyo dhihaarba hadduu ugala jeeday oo yacni anti calaya xaraamuna uu alaaq ugala jeeday ka dahri ummiina uu dhihaar ugala jeeday kaana alaaqan wadihaaran labadiiba wada noqonaya oo anti calaya xaraamuna waxay noqon kinaaya fi alaaq ka ahri ummihina waxay noqon kinaaya fi hihaar marka hadday rajciye ahayd markii alaaqu dhaco hadday rajciye tahay oo weli ay zawjo si maaratay hihaarkiina wuu ku dhacayaa lakin waa sidaa waa markuu taa horena alaaq ka doonayay lakin hadduu ihahdo waxoo dhanba inay alaaqna noqdaan fii nafsi lwaqti ay hihaarna noqdaan warkaas isaguna de war markaa shaqaynaya noqon maayo ila labadii mar qura ma wada noqonayaan wixii wuxuu yihi <clears throat> naam wain nawaa bihi alaaqa waihaara kaana alaaqa waihaara waqiila qiil baa leh laa yakunu ihaaran ihaar noqon maayo xataa haddii alaaqu uu rajci yahay oo yani waxa weeye mar haddii anti calaya xaraamunti ay alaaq noqotay waxba markaa meeshan hihaar markaa soo geli maayo laakiin dawaqiil waa qiil markaa daciif noqonayo oo aan halkan marka waxa wey tawjiih macquula aan yeelanaynin wain nawaa bihi taxriima cayniha haddii anti calaya xaraamun ka dahri umiida uu ka doonayo n inay xaaraan ka noqoto war maxaad ugala jeeday baa la yihi inay xaaraan iga noqoto bes intaasuu baan ugala jeeday o aanan u dhawaan karin qubila waa la aqbalio anti calaya xaraamu saasay noqoni ka dahri umiina iska ta'kiid un noqoni waxbaa xukun cusub faa'iideyn mayso maxaa yeelay hadal dhamaystiran maaha wa caleyhi kafaaratu yamiin ninkaa isaga a kafaaratu baa lagu leeyahay anti calaya xaraamun haduu qofku yidhaahdo oo xaaskiisii uu ku yidhaahdo taxriimulcaynna uu ugala jeeday dalaaqna ugala jeedin hihaarna uga jeedin waxay noqonaysaa sidii markaa qof ka dhaartay oo kale oo xukm alyamiin ayay qaadanaysaa oo dee nabigu alayhi salaatu wasalaam markii uu iska xarimay sheegi waa tii la yihi ya ayuha nabiyu lima tuxarimu ma axala allahu laka tabtagi mardaata azwaajika wllahu afuur raxiim qad farad allahu lakum taxilata aymaanikum dhaar baa laga dhigay qad farad allahu lakum taxilata aymaanikum marka iska xarimidii uu iska xarimay kolley sabab nuzuulka waxoogaa khilaaf baa ku jira iyagu markaa qoladan madhabka waxay qaadanayaa tii markaa addoonta sheegeysay in yani xafso oo ka maqan gurigeedii uu addoonteedii nabigu aleyhi salaatu wasalaam uu ku jimaacay kadibna markay arrintii ogaatay ay ka xumaatay oo arintii markaa deetana ay halkii deetana nabigu alayhi sala slam ku raali gelinaya uu yihi mar dambe u dhawaan maayo deetana ya ayuha nabiy lima tuxarimu ma axal allahu lak maxaa isaga xarimi wax ilahay ku xalaaliyey deetana qad farada allahu lakum taxilata aymaanikum markaa dhaar baa laga dhigay arrintii marka hiya calaya xaraamu markuu yidhaahdo dhaar in qof ka dhaartay oo kale inuu noqonayo ayuunbay noqonaysaa kafaaratu yamiin baa lagu yeelanayaa wuxuu yihi aleyhi kafaaratu yamiinin kafaaratulyamiin baa lagu leeyahay waqiila qiil baale laa yuqbalu la dhegeysanba maayo inuu yihaahdo taxriimulcayn keliya an ula jeeday wayakuunu mudahiran hihaar buu noqonaya waayo de waa kan ka ahri ummi raaciyey marka maadaama uu ka ahri ummi raaciyey halkaasaa waxa weeyaan wixii anti calaya xaraamuntii sariix kaga dhigaysa hihaarkii kol hadduu sariix noqdayna umaan jeedin laga dhegeysan maayo bay leeyi lakin waxaan leenahay maya anti calaya xaraamuna waa jumlo dhamaystiran ka dahri umina waa hadal markaa takmila un ah jumladaa dhamayska tirana sideeday macna usamaynaysa hadduu markaa macnahedii baa loo jeeda yihahdo oo cinda alilaaq ba dee dhaarun baa laga soo qaadi jiray dhaartii un bay noqonaysa waa markay markaa zawje iyo iyo addoon tahay hadduu wax kala xarimo qofka haduu ihahdo gurigani xaaraan buu iga yahay gaadhigani xaaraan buu iga yahay cuntadani xaaraan bay iga tahay waxaas waa iska sheeka bay yidhahdeen fuqahada shaaficiyadu loo kala ma jiraan gurigiina wuu iska geli maradiina wuu iska xidan cuntadiina uu iska cuni gaarigiina uu iska kaxaysan wax alliyaala wax ka ratibmaya ma jira bay leeyihiin oo waxaad moodaa in sabab nuzuulkii aay aayadda ee kale ee malabka ku saabsanaa ay ka kale ka rajaxayaan oo in aayadda sabab nuzuulkeedu uu kan kale ahaa ay rajaxayaan marka waxay leeyihiin taxriimu gayri الزawjati wاlcirsi laa yaqtadii xukman wax xukna ma keensado hadal iska laqwiya wey wuxuu ihi wayasixu dhihaaru dhihaarki ama wayajuuzu wuu ansaxayaa wuu guntamayaa mucajalan isagoo ah mid markaa la dedejiyey wa mucalaqan calaa shardin iyo isagoo shardi lagu xidhayba oo tacliiqu munajasna wuu noqdaa dhihaarku mucalaqna wuu noqdaa sidii alaaq oo kale taqliiban lishaaibati alaaq wey dhinacii alaaqa iyaa markaa maaragtay waxa weeyaan ama taqliiba maa dee dhaarta lafteed way aqbali jirtay maaragtay oo way aqbali jirtay tacliiqa marka labadiba tacliiq way aqbalay haddaynu dhaar ka dhignana way aqbalaysaa haddii aynu ka maaragtay dalaaq ka dhignana iyadana way aqbalaysaa faidaa wujida markii shardigii la helo uu ku xidhay saara mudaahiran ayuu noqonayaa mid markaa hihaarkiisi noqoto haddaad gurigaa gashid wallahi dhabarkii hooyado kale adiga ama haddaad gurigaa gashid dhabarkii hooyado kale adiga tahay hadduu yidhaahdo de waa hihaar mucallaqa buu noqonaya wain qaala hadduu yidhahdo idaa tadaahartu min fulanata heblaaye markaan ka hihaaro fa anti calaya ka dahri ummii adigana waan kaa vihaaray taasuu wa fulanatu ajnabiyatun gabadhan uu sheegayaana waa gabadhka ajnabiya de gabadhka ajnabiya kama hihaari karo sababto waa ah maxay de ma alaaqi kara soo ma ila waati lana soo man saxa alaaquhu saxa ihaaruhu man laa yasixu alaaquhu laa yasixu hihaaruhu haddaba wuxuu yihi gabadhaa haddaan ka hihaaro adiguna dhabarka hooyada kale ad tahay saasuu yihi kadib uu deetana fatazawajaha gabadhii ajnabiyada wuu guursaday horta kolkuu guursaday haddana wadaahara minha uu ka ihaaro saara mudaahira min azawjati ula tii hore lafteediina imikuu ihaarkii qabanaya iyadana markaa labadiiba saas markaa ihaarki uu ku dhacay wain qaala hadduu yidhaahdo idaa tadaahartu min fulanat alajnabiyati heblaayadaa ajnabiga ah haddaan ka ihaaro fa anti calaya ka dahri ummi buu yihi adna saasaad iga tahay uma tazawajaha fulaanadii buu guursaday ajnabiga ahayd waahara minha ihaarkiina wuu ka galay oo wuxuu yihi anta aleyka daari adana ku yihi faqad qiila waxaa la yihi yasiiru mudaahira min zawjati zawjadiisii mid ka ihaaray buu noqonaya oo masaladan iyo masladan waba kuma kala duwana oo inuu hadalkiisa alajnabiyati ku daru ihaahdo idaa tadaahartu min fulanat alajnabiya ilantaas way isdheer yihiin waxba ma soo kordhinayso heblaayadaa ajnabiga ah inuu yidhaahdo iyo inuu yidhahdo heblaaye markaan ka waa isku mid waana sida muctamidkaa waayo heblaayada ajnabiga ah markuu leeyahay yani waa imika xaaladeedii unbuu ka hadlay waqiila qiil baale laa yasiru mudaahiran mudaahir noqon maayo wahuwa lasax buu sheeku yihi weliba kan dambe asaxa buu yihi laakiin laguma waafaqin oo qoladani waxay leeyihin heblaayada ajnabiga ah markuu yihi waxay u egta waay markaa ay noqonaysaa iyadoo ajnabiya inuu ka dihaaro taasina suuragal maaha iyadoo ajnabiya inuu ka dihaaro lakin waxa laleeyahy maya falaanat alajnabi macnaheedu ma keensanayso iyadoo ajnabiya haddaan ka viharo ma odhanin heblaayadaa ajnabiga waa imika xaaladeedii uun waa imika xaaladeedii uun markaa meelo badan bay gelaysaa gaarigaa cad haddaan fuulo gaarigaa cad haddaan fuulo waxaasaa laygu leeya haddaad tiraahdo oo gaarigii kalarka laga bedelo ood gaarigii fuusho waa lagugu leeya ku qabanaysa arrintii ilan shay mucayan aad ka hadashay caddaankan sifa uu markaa lahaayo aad sheegtay un bay ahayd maad odhan gaadhigaa isagoo cad haddaan fuulo labadasaa kala duwan gaadhigaa isagoo cad haddaan fuulo waxaasaa igu waajiba haddaad tidhaahdo de isagoo cad markaad fuusho buu kugu waajibaya laakiin haddii inta la bedelo aada fuusho waba kugu waajibi maayaan marka tanna hadduu odhan lahaa idaa tadaahartu min fulanata wahiya ajnabiyatu iyadoo ajnabiya markaan ka dihaaro iyaan adigana waxa wey adiguna ad saa iga tahay hadduu odhan lahaa markaasaanay suuragal noqoteen baa wayaصixu dihaaru dihaarkii u asaxaa muطlaqan isagoo aan mudaysnayn wa muaqatan iyo isagoo mudaysanba fii asaxi اlqowleyni labada qowl ee ku sugan kooda sixada badan kooda sixada badan markaa hihaarkii muaqadka ahaa ma asaxaa laba qowl baa isku haysanaya haddaynu alaaq ka dhigno alaaq muaqadkii miyuu jiri bishaa ramadaan waad iga furantahay kadibna waad soo ceshan warkaasi war shaqiinaya miyuu ahaa aalaaqu laa yaqbalu ataqiid ma mudaysmo dhaarta laakiin ka waran wallahi inaanin bisha ramadaan kuu dhawaaneyn iyadu way aqbashaa haddaba ihaarkii ma xaggii alaaqaynu marinaa mise xaggii dhaartaynu marinaa ilawanagin labadaba wuu eg yahay maxaa laga yeeli halkaasa khilaafkan kasoo baxaya marka halkan waxaa la rajaxayaa sida sheekuba uu kuu sheegay in xaggii dhaarta sidii dhaarta inuu yahay iyaa lagu matelayaa ayaa maarata la xoojinayaa xadiidkii salamatu bnu sakrina salamat bnu sakr xadiidkiisiina wuu xoojinaya dee sunanta ku jiray salamat bnu sakr albayaadi radia allahu tacaala canhu waxoogaa eh, dumarka ayaanu iska hayn kari jirin kadib baa markaa rabadaanti usoo gashay kolkay rabadaanti usoo gashay buu cabsaday inay wax ka baxsadaan kolkaasuu ka dihaaruu yihi rabadaanti baa soo gasho waad arkaysa xaaladuna way adag bishaa rabadaan hooyaday baad iga tahay wuxuu markaa isagu isleeyahay yaanay aada isugu dhawaani sidii markuu ahaa iyunba maalin unba wax u muuqdeen oo ishayn waaye deetana arrintii baa markaa tala ka haaday nabigii aleyhi salaatu wasalaam baa loo tegay ya rasuul allah saasaa dhacdo deetana nabigu ala kafaaradii buu mariyey kafaaratu hihaarki maxaa markaa halkaa ka asaxday maxaa ka sugnaatay inuu asaxayo dala maaa hihaarkii muaqadka ah ila ninkaasi wuxu bisha ramadaan baad iga tahay intaasuu mu oranin si m mulaa mu wahuwa kan markaa mudaysanay an yaquula waa inu yihah anti calaya ka dahri umii shahran bil baad sidaa iga tahay aw yawman ama maalin baad iga tahay inuu yihahdo kala wey wamataa saxa dhihaaru haddaba dhihaarkii marka uu guntamo wawujida alcawdu noqoshana qofkii laga helo arrintii uu maarata ka noqoshana la helo wajabat ilkafaaratu ay kafaaradu waajibtaa kafaarada dhihaarku maxay ku waajibtaa laba arrimood inta dhihaarkii lagaa helay ood wixii ku hadashay laba in aad noqotay cawd wax la yidhaha in lagaa helay noqosho haddaba noqosha il wata ayadda qur'anka maxay tihi wاladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim uma yacuuduuna lima qaaluu fataxriiru raqaba oo haddana ku noqonaya waxay yidhaahdeen addoon xoreyn baa lagu leeyay oo hadana ku noqonaya waay adaba ku noqonayadan maxay tahay uma yacuuduuna da ilaa afar qowl bay culamadu isugu kala jabeen qolobo dhan bay ula kacday <laughs> daahiriyada iyagu way hahdeen wa inu mar labaad ku celiyo laakiin warkaasi war soconaya maaha uma yacuuduuna lima qaaluu markaa markay dihaar sameeyeen ay haddana ku noqdeen ayaa kafaaradii waajibaysa hadaba noqoshadani maxay tahay walcawdu noqoshadu huwa waxa weeye marka shaaficiye la joogo an yumsikahaa waa inu gabadhii sii haysto bada ihaar markii uu ihaaray kadib zamaana waqti yumkinu ay u an yualiqa fiihi inuu furo oo falaa yualiqa aan furin gabadhii markuu yihi hooyadaybaad iga tahay hadduu sii haysto uu furi waayo waa nin noqday weeyaan marka maxaa muxuu kaga badbaadayaa unku noqoshadii markuu sidaa yihi hooyaday baad iga tahay yidhi waad furanta hadduu raacinba waayo hadduu markiiba raaciyo oo aanu xataa yar aamusin wakti intaa la odhan kara hadduu aamusnaa wuu ku noqday hadduu hadal kala galay wuu ku noqday hadduu laakin isla markiiba u raaciyey markaasu kaasumaan ku noqon kaasumaan kafaaro lagulahay laakiin haddiiba uu furiinkii raacin waayo waa sidaa ee arrintu jimaaci maaha waayo hadday jimaacii tahay uma yacuuduuna lima qaaluu fataxriiru raqabati min qabli an yatamaasaababa taalabe intaana istaabaaba kafaarada la doonaya idan cawdkani waa waxaan taabashada ahayn jimaaca wax aan ahayn weeye cawdkani waayo kafaaradaabaa la rabaa inay kasoo horeyso jimaaca cawdkana ay ka dambeyso deetana qaarkood qaar waxay idhahdeen waa cazm cala aljimac waa waa go-aan in lagu qaato arrintii lakin go-aanka haduu samayn ba waayo ka waran iskaba daayaba lagu ka noqon karaa go-aankii markaa shaaficiyadu waxay kulehin hadaad haysato dihaarkani wuxuu sheegay kala tag in sidaa maaratay waxa weeyaan laysku macasalaameeyo haddaad furi weyday ood sii haysatay wixii hadalkaagani uu keensanayay maad yeelin waad ka noqotay markaa mar haddaad sii haysatay cawdkii baa kugu dhacay wuxuu yihi walcawdu huwa an yumsikaha bacda dihaari zamaana waqti inuu si haysto yumkinuhu ay u an yualiqa fiihi inuu furo oo falaa yualiqa aanu furin waa markuu ihaarku yahay mulaq ayuu cawdku sida noqonaya hadduu laakiin ihaarku yahay muaqat way noo soo socota wuxuu yihi faidaa wujida dalika warkaa marka arrintaa marka laga helo oo muddo uu furi karayay aanu furin wajabat ilkafaaratu ninkaa kafaaradii waa lagu yeeshay wastaqarad waanay sugnaatay fa in maatat ama maata labadaba kala duwan yihin haddii ay dhimato iyadii ama isagiiba dhinto qabla imkaani alaaq hooyaday baad iga tahay diinu waddu istaago way ka baxdayba ama iyadii baaba naxdayo way ka baxday waay aw caqaba ahahaara bialaaq ama isla markiiba furiinkiina wuu raaciyey oo wuxuu yihi hooyaday baad iga tahay waad iga furan tahay lam tajib ilkafaara de markaa meesha kafaara ma jirto waayo kolka midkood dhintay de saasaaba lagu kala tegay soo maha si wada joog ma harin la kala teg hadduu furiinkii raaciyeyn iyaduna waa saas oo kale wa in daahara min rajciyatin gabadh markaa furan oo ciddadii ku jirta uu soo ceshan karayey haddii uu ka dhihaaru yidhaa hooyaday baad iga tahay lam yasir ku noqon maayo bitarki alaaqi inuu furiinka raacin waayo caa'idan mid markaa ku noqday noqon maayo waayo mar hadday furan tahay de shaqo iskuma le ihaarkii wuu guntamayaa cawdna ma jiro de saasa maarata furiinkii maqsuudkii baaba de meesha jiraba fain raajacahaa hadduu soo ceshado aw baanad minhu ama inta ciddadeedii ay go-do uma tasawajaha uu soo guursado oo waqulnaa waa masalada dambe une waqulnaad masalada dambe la socotaa oo waqulnaa aynu nidhaahna markan dambe dib usoo guursaday bicawdi hihaar in markaa hihaarkii uu soo noqonayo sida alaaqii iyo w aqwaashi ku jirtay weeyaan waa qowlkii laga rajaxnaa fahal takunu rajcatu soo ceshigu miyuu noqonayaa iyo wanikaaxu guurkaa cusubi cawdan noqosho miyuu noqonayaa am laa mise noqon maayo fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan marka tan guurka iska daayo guurka de waxaynoo rajaxnaa wixii guurkii hore ka jiray guurka dambe inaanay soo gelayn soo ma marka iyada dee hihaarkiina waa saas oo kale saasuu kugu daayey haddii markaa waxa weyaan markiiba raaciyo saa ku tagtay waxba markaa cawdma jiro laakiin rajcada ayuunba halkan ina khusaysa rajcadii markuu soo ceshado ma la odhanayaa soo ceshiga laftiisa ayaaba cawd ah deetana kafaaradii waa kugu wajiba marka haddaad rajactu markaa rajactuki waan ku soo celidaa tidi miyay kafaaradii kuugu waajibaysaa mise kuguma waajibaysa markaas waan ku soo celiyay tihi haddaad yar aamusnaato oonad furiin ka dabageyn iyay waajibaysa intaas ma laisku haysta waa la isku haysta wax weyn maaha yani qolada le soo ceshigu cawd maaha maxay leeyihiin kolku waan ku soo celiyay yidhah yar aamusnaado aamusnaantana cawdkiiba markaas kafaaradii waajibaysa qoladan le rajcada lafteedaaba cawdan waa le rajactu kida uu yihi kaafka uu gaadhay markaasaabay noqotayba cawdkiiba waa la helay waana ka muctamidkaa yasiiru birajcati caa'idan waayo waxaa la rabay inuu alaaq raaciyo soo maha alaaq soo ceshi waa cagsigu usoo dhaqaaqay badde dhinacii kale u dhaqaaqay soo maha markaa cawdkii way uu ka dihaaro min imra'atihi xaaskiisii oo fa aslama uu haddana islaamu caqiba dihaari markii uu sidaa u dihaaray faqad qiila waxaa la yidhi islaamuhu isagana islaamnimadiisani cawd ba iyo noqoshay noqonaysaa waqiila laysa bi bicawdin ma noqonayana waa la yidhi isagu markuu soo islaamay xaaraan bay kala noqdeen intuu dihaaray ayuu islaamay isla markiiba hooyaday baad iga tahay ashhadu an laa ilaha illa lah ashhadu an maxadan rasul lah oo islaamay soo maa xaaraan baabay kala noqdeen de iyadiina waa gaalada majuusiyada maalan sidaa marka eh, ayaa waxaa deetana dhacday Eh, intaa wadaba ashhadu an laa ilaha illa lah leeyi waa waktigu anti daaliq odhan karaya soo ma intanu ashhadu an laa ilaha illa lah maxamed rasul illah leeyahay wakti uu dalaaqi karayay bay ahayd inta dalaq intaas oo ku filan tahay haddaba intaa islaamnimadiisaasi waktigan uu ku mashquulsanaa shahaadateynku cawd miyay noqonaysaa mise ma noqonayso markaa qole waxay leeyihiin waa cawd islaamuhu cawdun ay waa dibdhigay muctamedkuna wuxuu leeyahay maya cawd ma aha cawd ma aha marka waa in arrinta aynu nidhaahno sida nusakda qaar ku qoran bay leeyihiin si ay markaa qawleynkan iyo tana isu qabtaan fa aslamaa labadiiba hal mar bay islaameen saasi markaa masaladu ay isku yar qabanaysaayo ila ninkan markuu imika islaamay xaaraan baabay kala noqdeenba markaa furnigu muxuu soo kordhinaya waxba soo kordhin maayo waxay noqon lahayd ama si kale in loo dhigo la yidhahdo haduu isagoo murtad ah uu ka dihaaro haddana uu islaamo miyaa la odhanayaa islaamnimadiisaasi waa cawd mise la odhan maayo muctamadkuna waxa weya islamnimadiisu cawd maaha oo laysa bicawdtana ayaa muctamad noqonaysa sidoo kale markay isla soo islaameen markaana islaamnimadani ama iyadii baa islaamtay kolkay islaamtay buu yihi anti calaya ka hahri ummi markaasu isaguna kadaba islaama markaa markuu anti calaya ka hahri ummi yihi xaaraan baabay kala ahaayeenba kadaba islaamkanuu ka daba islaamay uu isu xalaaleynaya soo ma rajcadii markaa u ekaanaysa soo arki maysid rajcadii ayay u ekaanaysa marka taas weeyaan ta khilaafkani uu ku jirayaayo halkaasaa markaa qaabkaa in loo suureeyo ayay noqonaysaa wain daahara alkaafiru min imraati allatii aslamat soo qadar markaa ama fa aslama sida nusada qaarkood qoran bay yihahdeen fa aslamaa ha la yidhaaho marka iyadii way islaamtay isagiina anti calaya ka dahri buu yihi isla markiiba haddana wuu islaamay islaamnimadiisani labadoodiba isu xaalaysay markaa rajcadii miyaa lamid noqonaysaa mise lamid ma noqon mayso labada qowl baa ku jiraya halkan laakin waxaa rajaxan in aanay cawd noqonin waayo islaamnimada maqsuudkeedu qofkan banaysan ma ahe de waa diintii saxda ahayd qaado maqsuudkeedu waa sidaa laakiin rajcada maxaa looga dan lahaa marka horeba in iyada la xalaashado marka taasina cawd bay noqon islaamnimaduna cawd noqon mayso wain kaana qadafaha haddii uu qadfay uma daahara minhaa haddana uu ka dihaaray uma laacanaha haddana uu markaa dhaarihii licaanka la maray faqad qiila qiil baale inahu saara caa'idan caaid baabu sidaa ku noqonayaa saasaabu buu caaid ku noqonaya oo waayo de hadalla dhaadheer ayuu meesha keenay oo alaaqii markaa uu kaga mashquulay wa qiila waxaa la yihi lam yasir caa'idan may caaid noqon maayo eeg wuu qadfi horta qadaf ka horreeyey xumaan buu ku sheegay zino kadib haddana hooyaday bay iga tahay waa markii lasoo joojiyey markhaatiya keen la yihi mise waad licaanaysa meel licaankaan marayaa bu yii haye mar baa la yihi markaasuu yihi aniga hooyaday oo kale iga tahay wallahi e, maa ashhadu billahi inii lamin asaadiqiina fi ma ramaytuha bihi min azina halkiiba markaa maray licaanka markaa dhaarihiisii iyo dihaarkiibuu isxijisiiyey marka ma la intan intanuu dhaartan ku mashquulsan yahay licaanka dalaaqiibuu ka mashquulay wa waa caaid mise lama odhanayo muctamadku wuxu lama odhanayo waayo dhaartan uu ku mashquulsan yahy maxay keensanaysaa iyada lafteedu inay kala tagaan markaa waa sidii alaaqii nin ku mashquulsan oo kale wuxuu yihi wain baqiyat min alicaani alkalimatu alkhaamisa licaankii oo dhaartii u dambeysay dhiman tahay haddii uu hadday ka hadhay oo fadaahara minha uu halkaa ka dihaaro afartii dhaarood hore markuu maray licaanku shan dhaarood bu ahaa afartii dhaarood markuu maray tii shanaad marka la sugayo iyo horta dihaar ka horreysiiye uma ataa bilkelima markaasuu dhaartii shanaadna la yimid kaasi isagu lam yasir caaida maxaa yeelay tan u dambaysa waa ti lagu kala tegaydi marka iyadu waa sidii oo uu alaaqay oo kl khilaafkaa hore taageli maayo wuxuu yihi wain kaanat izawjatu ninkani zawjadiisu hadday tahay amatan addoon fabtaacaha zawju uu ninkii zawjka ahaa iibsada iibsaday caqiba dihaari markii uu dihaaray kadib faqad qiila waxaa la yihi ina dalika iibsigaasi cawdun waa noqosho oo markaa kafaaradii kuwaajibinaysa falaa yaawhaa bilmilki deetana milkigii iyo lahaanshihii ku haleeshan maayo xataa yukafira ilaa uu kafaaradii la yimaado waqiila qiil baa isaga ayaale waa kii muctamedkaba noqonaye laysa bicawdin iibsigu waxba cawd maaha maxaa yeelay alaaqu nikaaxuu goynayay soo ma iibkana wuu jaraya wixii alaaqa markaa lagu helaya baa isagana lagu helaya markaa waxay noqonaysaa cawd ma noqonayso oo guurkii waa gooyey mar hadduu guurkii gooyey ninkaasi caaid maaha kafaarana laguma laha yani saasay xalaal ugu noqonaysa wuxuu yihi markaa de waxay eh, waxa uun dee la rabaa waa in intuu intuu yidhi bicnihaa bialfin ayuu intuu kii kale ku dhawaaqayey bictukahaa bihaada ayuu isaguna hiya calaya kadahri ummi yidhi kale oo intuu yihahdo hiya calaya kadahri ummi uu haddana bicniha iyo waxaan ku mashquulo intanaaba hihaar noqonaysa baa layihi laakiin ayaa noqonaysa cawd noqonaysa laakiin isagii maalan iijaabkii riday ayuu hiya calaya kadahri ummidana markaa raaciyey kana markaa iijaabkiibu u raaciyey waaya wuxuu yihi wain daahara minhaa haddii uu ka hihaaro hihaaran muaqatan kii muddaysnaa bishaa ramadaan oo kale u yihi hooyadayba iga tahay uma dhawaanayo fa amsakahaa zamaanan deetana muddo ayuu haystay yumkinu fiihi alaaqu uu furi karayo de bishii ramadaan balawatan ula joogta muu furine saara caa'idan buu yihi ninkaasi waa nin caaida kafaaradii waa lagu leeyahay muxuu doonayaa inuu ilaaliyo cawdku de wixii aanu ku fasirnay wa qiila waxaa la yihi waa muctamadkii laa yasiiru caa'idan may ka muaqadka ayay way kala duwan yihiin kii mulaqa ahaa halkan caaid ma noqonayo ilaa bilwai sidii salamata bni sakr ilan markii uu jimaacay nabiga u yimid ala sl markaasaa lagu waajibiyey soo ma marka hadday arrintu tahay muaqad hadduu yahay loogumaba talagelin wadcigiisaaban ahaynba in loogu tal in guurkii lagu kala diro wakti go-an in markaa waxa weeyaan jimaacii lagaga reebtoonaado ba wadcigiisuba u yahayba markaa isagu dalaaqii in toos loo raaciyo ma aha qadiyadiisii wuxuu keensanaya ma aha saa daraaddeed isagu wuxuu keensanayaa in waktigaa mucayankaa jimaaci laga reebtoonaado marka haddii jimaaci de lala yimaado ayuun baa la jebiyey isaga wain tadaahara min arbaci niswatin afar dumara hadduu kaga dihaaro bikelimatin waaxida kelmad qura oo uu ku yidhaahdo amtunna calaya ka dahri umi buu ku wada yihi lazimahu likuli waaxidatin haddii de markaa hadii uu markaasi haysto oo aanu furiinkii raacinin lazimahu likuli waaxidatin mid kastaa waxay ku leedahay kaf waay maaratay kaga waajibaysa kafaaratun kafaara u gaara fi asaxi lqowleyn labada qowle maslada ku jira kooda sixada badan watalzamuhu kafaaratun waaxidatun fi lqowli alaakhari qowlka kalena kafaara quraa ku waajibaysa buu waa qowlal labadan qowl inta badan meelo badan bay galaan meelo badan ayay labadan qowl waa jadiid iyo qadiimi ay inta badan galaanoo qadiimku kafaaraadka inay tadaakhulaan sida xuduudda oo kale ayuu ula dhaqmaa jadiidkuna may mid walba gaarkeeda marka afartii dumar ahayd mar haddii walow kelmaddu mid quraba ha ahaatee isma tadaakhulayan isma hoosgelayaan ilan mid kastaba nin markaa eh, ka dhihaaray weeyaan mid kastaaba kafaara ayaa ku waajibinaysa weli wain karara lafda dhihaari fi imra'ati waaxida gabarh qura un haddii dhihaarkii uu ka dhihaarayay uu soo celceliyo oo wa araada hadal cusub uu niyooday aanu kii hore akidaynin fa fiihi qawlaani labadii qowl baa kusugnaa waa qadiimki iyo jadiidkii asaxuhumaa kooda sixada badan sidii hore anahu yalzamuhu likuli maratin kafaara mar walba kafaara ayaa waajibaysa oo dee waa jadiidka oo isagu isma hoosgeynayo xuduuddana ugama qiyaas qaadanayo xuduudda way ka duwan tahay bu waa waa xuquuq caadi o sidada uwaajibtay oo duyuun ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu leeyahaya markaa iyadu lamid maaha loogama qiyaas qaadanayo xuduuddii wathani buu yihi qowlka labaad anahu yalzamhu liljamiici kafaaratun waaxida kafaaro qura ayun baa waajibiyo de isagu waa qadiimkii xuduudda ka qiyaas qaadanayay wuxuu yihi waidaa wajabat ilkafaaratu ninkan haddii kafaaradu ay ku waajibto xaruma waطuhaa jimaaci xaaraan buu ka noqonayaa ilaa an yukafira ilaa u bixiyo maxaa yeele ilahay baa yihi nacam min qabli an yatamaasa intaana istaabanin ayuu labada hore yihi icaamkan waa looga qiyaas qaatay wahal taxrum miyay xaaraan noqonaysaa almubaasharatu taataabashadii dareen dareenka lahayd fi ma duuna alfarji haddii aan markaa xubinkii jimaac ka dhacaynin oo jimaac la-aan in un la taataabto iyadu ma banaan tahay oo istimtaacaadkii kale miyay banaan yihiin fiihi laba qowl baa iyadana ku sugan oo waxoogaa imaamku way isku khilaafay qawlkiisu jimaaci baa lagala mid dhigaya mise waa lasoo reebi asaxuhumaa ama adharuhumaa kooda sixada badani annahaa laa taxrumu weeyi in aanay mubaasharadani xaaraan noqonaynin maxaa yeelay dee masigu qur-aanka wuxuu ugu yimaadaa jimaaca masigu jimaacu ugu yimaadaa walam yamsasnii bashar yani lam yujaamicnii weeyi min qabli an tamasuuhuna min qabli an tujaamicuuhuna markaa min qabli an yatamaassaana de waxay noqonaysaa inta aanu markaa jimaacin markaa wixii kale istibtaacaadkii kale xaaraan noqon maayaan ayuu muctamadku leeyahay oo jadiidka ah kaa markaa la yihi waa qadiimna waxa uu leeyahay min qabli an yatamaasa taa way soo gelaysaa halkaa wuxuu kaga baxay hihaarkii wixii uu ku guntamaya halkan waxaa laga gelayaa kafaaradii iyo walkafaaratu haddaba kafaarada qofkan ku waajibaysaa waa saddex qaybood qeybta koobaad an yuctiqa raqabatan waa marka koobaad waa darajada koobaad waa inuu addoon xoreeyo addoonkaasi markaa shuruud buu leeyahay afara shardiga koobaad mu'minatan addoon ama adoon oo muslima oo gaalkii asixi maayo maxaa yeele ilahay markii kafaaradii dilka uu ka warramayey wuxuu ku fataxriiru raqabatin mu'mina ayuu sheegay marka halkaa waxaa laga fahmay muslimkii iyo gaalkii inay ku kala duwan yihiin kafaarada marka waa looga qiyaas qaadanaya kafaaradkii kalena salimati min alcuyuubi alatii tudiru bilcamal shardiga labaad waa in adoonka ama adoonta la xoreynaya ay ka badqabto ceebaha shaqa maaragtay waxa weyaan shaqada dhibka ku keenaya ee markaa aan laga shaqayn karin ama shaqadii ay markaa waxa weeyaan wax u noqonayso kalcama indhala-aan oo kale qofka indhaha la-aan shaqadiisi way waxyaalo badan baan u qaban karaynin wazamaanati laxaad la-aantii haddii qofku uu laxaadlaayahay dee wax badan baa isagiina ka madhnaanay ay aynu markaa waaan qaban karaynin waqatcilyadi in markaa gacan un ay go-an tahay awirijli ama marka zamaanada waxaa kaod kufasiri kartaa in dee qofku uu duqoobay oo aanu waxba markaa waxa weyaan shaqayn karin iyadoo lafteedu waa zamin waa la yidhaahdo waqatcilyadi awirijli inuu lug layahay ama gacan layahay waqatcilibhaami inuu suulku ka go yahay iyaaba iyaduna kugu filan de suulku hadduu yahay gacantii suurkani waa cajiib weya yani waxa weeye ilan dhinacii kalu matalaya markaad shay qaadayso farihii kaleo dhami dhinac bay isku marayaan isagiina dhinac buu maraya isagaa soo qabanaya markaa kelmadda labadeedii afoo kale isku noqonayaan haddii markaa suulkii maqan yahay gacantii waxba tari mayso wax badan tari ama murdisadii haddii ay go tahay iyaduna waa saasaa la yidhiyo saddexdan kale iyada la-aanteed wax badan baa markaa isdhimaya awil wustaa fardhaxadiina waa saas oo kale waa yahay laakin labadan hadduu mid ahaan la yahay waa sahaalaba wain kaanat haddii aad maarata qofkan la xoreynaya u yahay maquucat alkhinsari walbinsar faryarada iyo tan ku xigta faadumada soo noo ihahdo faryarada iyo faadumadaba hadduu la yahay lam yujziuhu ama lam tujziuhu raqabadaasi kama gudayso labadaas hadday israacaan iyagana intani waxqabashadeedu waa iska daciif bay noqonaysa walow quطica ixdaahuma laakin labadan mid ahaan hadduu maqan yahay ajzaahu waa gudaya waa caadi wain kaana maqطuuca alanmulati min alibhaami lam yujzihu suulkiibuu kusoo noqday <clears throat> ama wain kaanat hadday tahay maqطuucat alanmula min alibhaam suulka haddii markaa waxa weeyaan xubintiisaa sare ay go-an tahay waa laba xubnood suulku faraha kala waa saddex saddex lakin isagu waa laba hadday taa sare go-an tahay waaa la lam tujzi iyadana kuwa filo usuulkii waxqabashadiisii aad bay markaa u daciifaysaa wain kaanat min gayriha haddii ay xubinta maaratay maqani ay ga faraha kala tahay faraha kale hadday xubini ka maqan tahay ama afartaa kaleba mid walba xubini ka maqan tahay laakiin labadii kale ay joogto ajzaahu waa caadi baa laga gudaysa oo iyadana maaratay itaal daraynta ayaan weyneyn yani itaalkii wax badan iskama dhibayo watujziu way gudaysaa alcawraau tii markaa ishalaay qof ila haddii la xoreeyo waa caadi ishii kalu hawlihiis o dhan ku qabsanaya wlcarjaau tii markaa dhutinaysay carajan yasiiran dhutis dhutis markaa fudud walasamu qofkii dhagaha ah. la-aa wlkrasu kii aan maaratay hadalka la-a o aan hadli karayn labaduba idaa fuhimat ishaaratuhu haddii markaa ishaaradiisa farfiiqiisa la fahmayo waa caadi fain jamaca buu yihi isagu sheekhu hadii qofka markaa uu kulmisto asamama walkharasa ama bayna asamami walkharas sida anigi qoran dhagala-aan iyo afla-aan haddii uu jamciyo mana hadli karo waxna ma maqlayo lam yujzihu buu yihi sheeku isagu kaasi ma gudayo kafaaradii laakiin laguma waafaqin waxaa la yihi mar haddii ishaaraadki wuxo dhan uu fahmayo imisaa dhagalo oo aan hadlayno haddana shaqadooda iyo say waxta kala wadaan iyo aad yaabaysa marka taasi waa caadiba walaa yujziu gudi maayo almajnuunu kii waalaa almubiqu ee markaa waalidiisu ay joogtada ahayd wayujziu waxa laakiin gudi man yujanu kii marmarna waalanayay wayufiiqu marmarna caafimaadayay oo hagaagayay laakiin waa in aanay waktiga waalidu ka badnayn waktiga caafimaadka maarata umi yar qabo waa in aanay waktiga waalidu ka badnayn ila qofka waxaa la doonayaa qof iskafayn kara inaad xoreyso haddaad qof laxaadlo oo fadhiida aada xorayso nafaqadii kugu waajibtay unbaad iska dulqaaday waxba isaga maa tarinde aduu nafaqada kugu lahaa qof aan shaqaysanba kale kolkaa tirad war kafaaraba laygu lahay kanaan xoreeyey culays unbaad iska dulqaaday waxba maad faa'iiday marka maxaana la rabay waxaa la rabay inaad qof fa maarata ufaa'idaysaa la rabay walaa yujziu gudi maayo almariidu lma'yuusu minhu kii xanuunsanayey ee laga quustay kansar baabahayo waaba iska sakaraadba kolkaasaa tidhi kafaaradii baan ka xoreeyey maxaad xoreyni maa ma yarkaa ma yaallaan walanaxiifu kii dhuubnaa <laughs> halkan iyadana keen aladi laa camala fiiha bilaa itaalka ah waxba qaban karayn mid aada u dhuuban oo aan wax alla wuxuu tari karaa jirin markaa ragguda inay waxoogaa is yar xoojiyaan yaa meeshaa laga fahaysanayaa soo ma maaragtay dee qofkii wax qaban karo wuxuu leeyahy halkan markaa isaguna haddii aanu shaqaynba karayn dhuubni daraaddeed aanu shaqayn karaynin kaasna isagoona markaa eh, ma kaa gudi maayo waxaa lamida kii duqoobay ee aan waxba qaban karaynin caafimaad qaba lakin waa duq walaa tujziu umu lwalad tii umulwaladka ahaydee marka horeba xornimada mutaysad markaa waa shardigii saddexaad baynu halka gelaynaa shardiga saddexaad waa maxay waa kamaalu riqi baa la yidhahda xornimadu waa inay dhamaysti addoonnimadu qofkan aad xoreynayso waa in adoonnimadiisu ay dhamaystiran tahay laakiin haddii addoonnimadiisa wax soo galeenoo xornima ay soo muuqato ay usoo hilaacayso ood adna tidhahdo isagaan xoreeyey de waa lolk marka hore wu kusii socday ku cusub baa lagaa marka gabadhi umul waladka ahayd marka sayidkeedu dhintay xoroobaysa kaa gudi mayso walalmukaatabu kii la kitaabeeyey isaguna xornima usoo socota kaa gudi maayo wa waxa gudi almudaberu kii la yihi markaan dhintaad xoroobaysa de kaasi oo wax laga noqon karayo wixiisiiba wuxuu yahay wax markaa laga noqon karayo waaba la iibin karaya haddii la iibiyana xornima meeshii ma jirto markaa kaasi wuu kaa gudaya wlmuctaqu biifa kii tilmaan lagu xidhay la yihi rabadaanta marka la gaadho aad xor tahay la yihi kaasina wuu kaa gudayaa intaad rabadaanti lagaa ad xorayso waayo waa la iibin karayo oo xornimadii la seejin karayo inaad markaa imika xoraysood udadajiso de waa arrin fiican oo faaida la gaadhay walaa yujzi buu gudi maayo almaqsuubu kii markaa xoog lagaaga qaatay ee lala tegey ee aanad meel uu joogo iyo meel lagu haystiyo inuu nool yahay iyo inuu dhintay aanad warkaahin baa laga hadlaya halkaasaa lagu ambaaray ama mid xoog lagaaga haysto halkuu joogo aad ogtahay dee kaa waad xoreynaysaa waa caadad noloshiisi aad la socoto wa fi lghaa'ibi aladi inqataca khabaruhu kii kaa lumay ama kaa baxsaday ee warkiisu go-ay ee aan la ogeyn nolol iyo geeri wuxuu ku sugan yahay miyuu kaa gudayaa qowlaani laba qowl baa ku jira qowl baa odhanaya wuu gudayaa ilan zakaatulfitridiisaba waa lagugu lahaa halkaasuu marinaya laakiin sida rajaxan waxa weeye kaama gudayo waayo kafaaradu way kugu waajibtay ninkana inuu nool yahayba ma garanaysid haddaad tidhahdo waan xoreeyanay kafaaradii kaa dhacday ma hubtid ood markaa zawjadii ku xalaashato wa in ishtaraa haddii uu iibsado man yactiqu calayhi bilqaraaba dadkii qaraabadiisa ahaaye markuu iibsaduu lahaado ku xoroobaysa aabihii oo kale iyo inankiisii o kale hadduu iibsado oo wanawa uu niyoodo ama biniyati kafaarati wanawa kafaarati kafaaradiina uu niyoodo uu iibsanaya aabiyi dam xorobayana wuu ogyahay laakiin markuu iibsanayo wuxuu niyooday inuu kafaaradii ka xoroobo isagana lam tujzi-u de kani waxa laleeya lahaanshahaad lahaatay ayuu ku xoroobey kafaaradii baan ka xoreeyey ma soconayso wa in ishtaraa cabdan addoon hadduu ku iibsado bishardi lcitqi iyadoo lagu shardiya inuu xoreeyo oo fa actaqahu can ilkafaarati uu ka xoreeyo isaguna lam yujzi-u kama gudayo waayo shardigii ninkaasaad fulinaysaa dee kafaaradii mid madax banaan oo sidiisa abaa lagaaga doonaya oo aa markaa qof kale shardigiisi ad fulinaysa ahayn wain actaqa cabdan waa yahay shardigii u dambeeyey ee kaf addoonka ku tacalluqayay waxa weeyaan waa inaanad wax dhaafsanin xoreynta ilan qof iibiye ubaad noqonaysa hadii kale wain actaqa cabdan addoon haddii uu ka xoreeyo can ilkafaarati kafaaradii lagu lahaa biciwadin laakin uu wax dhaafsado uu yihaahdo toban kun oo doolar isku iibso saa ku xorow uu isaguna yidhahdo waan isku iibsaday dee kaasi waad iibisay naftiisaad ka iibisay saasaan ku xoroobay tobankii kunna waad ku leedahay laakiin kafaaradii kuu noqon maayo lam yujzi wa in actaqa haddii uu xoreeyo shirkan lahu fii cabdin addoon uu qeyb lahaa qeybta kalena cid kale leedahay wa huwa muusirun waana qof lacag haysto oo inta kalena lacagteeda bixin kara wanawaa waanu niyooday markii uu xoreynayey inuu kafaaradii noqdo ajzaahu can ilkafaarati kafaaradiisii buu noqonaya wa quwima caleyhi nasiibu shariiki intii kalena waa lagu qiimeynaya de saynu cidqiga kusoo marnay wixii o dham wada xoroobayaan ninkana lacagta intiisuu celinayaa kafaaradiina wuu ugudaya wain actaqa nisfa cabdayni laba addoon buu midba bar xoreeyey haye addoon dhamaystiran ma noqonaysa laba haaf wain actaqa nisfa cabdayni laba addoon midba haafkii haduu xoreeyo faqad qiila qiil baa le yujziu ka gudaysa ila waa laba haafoo la isku daree wa qiila waa muctamadke wuxuu leeyahay muctamadka usoo socda wa qiila waxaa kale oo la yihi laa yujziuhu ma gudayso oo dee shareecadu xoreynta in qof la madax baneeyo ayay shareecadu dooneysa laakiin haaf iyo haaf haafkiisii kalena waa adoon wuxuu faa'iday markaa ninkani maalin buu shaqaysanaya maalinna waa laleeyahay waxba faa'ido badan ninkaasi ma joogo wa qiila markaa waa waa kan saddexaad marka muctamada in kaana albaaqi xuran haddii labadan adoon markooda horeba ay barxor ahaayeen oo nusnuskani dhinnaa uu deetana nusnuskii sidaa ku xoreeyo oy labadiiba madax banaanaadaan dee faaidadii sharcigu doonayay waa la gaadhay ajzaahu way ka gudaysaa wain kaana cabdan lakin haddii nususka kale ay markaa ado ay markaa addoon yihiin raqiiq yihiin lam yujzi uu ka gudi maayo maqsuudkii ma xasilin baan kasoo gudub addoonkii lama haya maanta maxaa la samaynaya wain kaana caadiman liraqabati addoonkii hadii la waayo addoommo aanay jirin ama addoommo way jiraane wahamanaha lacagtii baan ayaanu haysan ku iibsan lahaa isagii ma hayo lacagna ku iibsana ma hayo aw waajidan ama addoon waabu haystaaye laakiin wahuwa muxtaajun ilayha raqabadan wuu u baahan yahay addoonkan isagaa u baahan lilkhidmati cid u adeegto u baahan yahy waa oday weyn oo duqa oo adeeg u baahan cid kale u adeegtana ma haysto ama waxaaba la yidhi waa qof markaa jir ahaan weyn cindahu dakhaama maanica min khidmati nafsi qoladii kalena waa tan imika iyagana maaragta hadduu aada u buuran yahay oo aanu sha isagu isku khidmeyn karaynin dee markaana kama maarmayo addoonkan markaa u khidmeynaya xoree la odhan maayo wax kalena aanu haynin lacagu mid kale ku iibiyana aanu haynin markaa khidmadii buu ugu baahan yahay aw ilaa thamaniha ama addoonba ma haya lacag buu hayaa laakin lacagtii wuxuu ugu baahan yahay linafaqa biilki oo kama maarmo ninkaasi markaa faman lam yajidi buu gudbaya qofkii aan helin maxaa la yihi fa siyaamu shahrayn laba bilood buu soomayaa kafara bisawmi soonka ayuu kafaaradiisu ay noqonaysaa wuxuu yihi wain kaana waajidan haddii uu hayo limaa yasrifuhu fi lcidqi lacag uu ku bixiyo ama addoon uu ku bixiyo xoreyntii fii beladihi yani waa waa lacag buu haystaa lacag baa wadankiisii utaalla uu addoon ku iibsan karo caadiman lahu fi mawdici lakin halkan uu imika joogo waxba kuma hayo marka nin xoolihiisi ka maqan wey isagii xoolihiisi kala maqan yihiin meesha uu markaa joogo waxba kuma hayo halkuu laakiin xoolihiisi yaala hadduu tago dee iibsan karaa addoon maxaa haddaba u ninkaasi samayn faqad qiila qiil baa le bisawm ninkaasi soomka haddaba u iskaga iminku iska bilaaban karaayo soomkiibu ugudbi ilan imika addoon ma iibsan kareen wa qiila la yidhi waa muctamadke laa yukafiru may soomkii ugudbi maayo waayo wuu iibsan karaya addoonkii halkiisii ha tago addoonka ha iibsado ha xoreeyo kaasaa markaa muctamada si aayaddiina loo ilaaliyo wain ikhtalafa xaaluhu haddii xaaladiisu ay kala duwan tahay ma bayna an tajiba ilaa eh, an yajiba ilaa ilaa xaali ladaa wain ikhtalafa xaaluhu haddii xaaladiisu ay kala duwanaato ma bayna an yajiba markaa laga waxaa udhaxeeya waktigii takfi eh, cidqigu waajibay ilaa xaali اladaa ilaa waktiga markaa uu kafaaradii bixinayo an tajib hadii la hahana waa caadi marka ay kafaaradu waajibtay ilaa xiini اladaa ilaa waktiga uu bixinayo haddii xaaladdu ay kala duwan tahay oo fa kaana muusiran uu lacag haystay fii ixda alxaaleyni labada jeer mid ahaan mucsiran waxba aanu hayn fi lukhraata kale yani waa maxay ninkani markii kafaaradu ku waajibtay lacag buu haystay laakiin muu mar dambuu is yidhi haddaba kafaaradii iska bixi isagoon waxba hay miyuu soonkii u gudbaya mise waxaa la odhan adaa dayacay markii aad eh, lacagta haysatee kaama gudayo soonka ama cagsiga markii kafaaradu ku waajibtay waxba muu hay oo hadduu markaa is yidhaahdo wax samee soonka u wareeg baa la odhanayay laakiin muu soomine wuu iska joogayo muddo kadib lacag baabu helayba ma addoonkii iibsaa la odhanaya imika adonki waad karaysaa mise waxaa la eegi markii kafaaradu ku waajibtay xaaladiisu siday ahayd wuxuu yihi wain ikhtalafa xaalkiisu hadduu kala gedisan yahay oo maa bayna an tajiba ilaa xiini ladaa xaalkiisa ayaa wuxuu kala duwan yahay muddada udhaxaysa inta ay waajibtay kafaaradu iyo waktiga uu bixinayo hadii xaaladiisu ay kala duwan tahay oo fa kaana muusiran fii ixda alxaalayn labada xaalo mid ahaan uu lacag haystay maaratay e, uu ladnaa mucsiran fi lukhraa xaaladda kalena uu mucsir ahaayo waxba isla haynin utubira xaaluhu waxaa xaalkiisa laga soo qaadaya buuri sheekhu inda alwujuubi markii ay waajibaysay siduu ahaa un baa la eegi goormay kugu waajibtay bilheblaayo maxaad haysay waxbaan hayn iska soon baa laeegi idan markaasay kugu waajibtay fii asaxi aqwaali saddex qawl baa ku jira buu sheekhu waa kooda markaa sixada badan isagu markaa saasuu doortay waayo markaas waxaan ku waajibtay markaa ay ku waajibtay un baa la eegaya wixii ku waajibay muxuu ahaa addoon maba xoreynba karayn de haddaa soon baa ku waajibay kaasi marka hadduu milyaneer noqdo waxaa la odhanaya un buuri sheekhu soon baa kugu waajibay qawlkaasi waase isagana rajaxay lakin laguma waafaqin wa xaaluhu cinda aladaai maya waxaa la eegayaa xaaladda markan uu kafaaradii iska bixinayo fi thani qowlka labaad saasuu leey marka uu ku damcay inuu bixiyo iyun baa leegi maxaad haysaa lo odhan kanaa markaa rajaxaan culamada badankood kana rajaxayaan muctamadku waa kan oo de maadaama aan kafaaradii degdeg deg ahayn oon deg looga rabin waktiga isagu uu damco inuu iska bixiyo ayuun baa laleeya haye maxaad haysaa marka hadduu mucsir yaana sidii mucsirkaa loola dhaqmo hadduu muusiryaana sidii muusirkaa loola dhaqmo wa yuctabaru waxaa la fiiriyaa aqladulxaaleyni kolba kii adag fi haali qowlka saddexaad isagu wuxuu leeyahay kolba kii adag baa la fiirinaya oo haddii markii hore aanu lacag hayn lakin imika uu lacag haysta markan uu damcay inuu bixiyo imika od haysata iska bixi baa laleeyahy haddii isagoo markii hore haystay uu iska dib dhigay kadibna uu cayroobay uu yidhaha kafaara laygula maxaan yeelaa adaa dib dhigae baa lagaa doonaya ama addoon baa lagaa doonaya ad xoreysid ayaa la odhanayaabuu qawlkanina uu leeyahay lakin culamadu kaa dhexe iyay rajaxayaanoo ninkan waktigan uu damcay mar hadii aan wakti loo qaban laodhan waktigaa bixi dee waktigii uu damco ayuunbaa la eegaya xaaladiisu ay wuxuu yihi wakafaaratu sawmi soonka haddaba kafaaradiisu an yasuuma shahrayni mutataabicayni bilahilla waa inuu laba bilood oo xidhiidh ah uu soomo labadii bilood maxaa laga fiirinayaa bisha bilashadeeda laga eegaya bisha bilashadeed laba biloodoo bisha loo eegay hadduu soomo xidhiidh ah waa caadi hadday doonaan ha noqdaan mid walba sagaal labaatan ama midna sagaal labaatan midna soddon ama midna soddon midna soddon waa caadi oo halkaasaa bisha laga eega fain dakala fiihi hadduu soomka dhex galay fi ahnaai shahri bil iyadoo dhexda lagaga jiro iyadoo bil dhexda lagaga jiro bilaabay lazimahu ninkaa isagaa waxaa ku waajibi shahrun taamun bilcadad bil waxuu ku dhamaystira xaggii tirada soddon buu ka dhigi washahru bisha kalena bilhilaali bisha ayaa loo eegay marka muxuu samayn imika waynagona waxaynu ku jirnaa jumaad alaakhir iyo caawa toddoba haduu ah. hadduu ka bilaabo bishani waxay doonto ha ku dhamaato inaga waxba inaga magelin jumaad alaakhir bartanku ka bilaabay soo inta maalmood ka soomay un baynu tirsan toddoba maalintii toddobaad marka lix baa dhaaftay hadduu sagaal iyo labaatan ay ku dhamaato saddex labaatan buu soomay haday soddon ku dhamaatona afar iyo labaatan buu soomay meela ku qorto afar iyo labaatanka maxaa ku xiga jumcad alaakhir rajab baa ku xigta rajab bilashadeedii uu la soomayay soo intay ugu dhamaatuu eegi ama sagaala toban ama soddon ku dhamaato taasi waa u dhanta tii hore maxaa ka dhinaa saddex iyo labaatan hadduu soomay soddon baa laga dhigaya iyada tii hore ee bartanka uu ka bilaabay soddon baa la buuxinaya waa saas halkan oo keliya maaha dumarkii markay ciddada tirsanayaan kuwii saddexda bilood tirsanayay kuwii afarta bilood iyo tobanka ee maaratay asayda maarata waxaasoo dhami waa sidaa bishan dhexda kaaga dhacday soddon baad buuxinaysa bilaha kalena waa say u bilatay say u dhamaato saas weeyaan marka wuxuu yihi washahrun bilhilaali bilna waa hilaal bay noqon tama aw naqasa kaasi ama ha dhamaystirmo ama ha nusqaamo fain aftara fiihi haddii uu iska afuray ligayri cudrin cudurdaar la-aan inqaaca tataabuchu maalin buu iska markuu dhowr iyo soddon marayo ayuu is yiri iska naso isagoo wax cudurdaar lahayn buu maalin iska afuray inqaaca tataabuchu xidhiirkii baa go-ay walazimhu lstitam dib usoo bilaabay ilan waxaa laga doonaya laba bilood oo xidhiir isaga hawshan isgeliyee laba bilood oo xidhiir aan laga doonaye waxaa laga rabaa inuu dib usoo bilaabo kow iminka kasoo bilaabo wain kharaja minhu haddii uu kaga baxo bimaa yumkinu taxaruzu minhu wax uu iska ilaalin karayay baa kasoo dhex galay kal ciidi sida in ciidi soo gasho kale oo wuxuu bilaabay soonkiiba wuxuu bilaabay bishii dulqicde carafada ka horreysay deetna maxaa soo dhexgeli ciiddii carafo iyo ayaamu tashriiq baa soo dhex geli wa shahri ramadaan ama bishii ramadaan baa soo dhex gashay oo wuxuu bilaabay shacbaan buu bilaabay soonka deetna bishii ramadaan baa kasoo dhex gashay batala tataabuc kaana xidhiirkoodii baa go-ae dib usoo bilow baa markay ramadaan dhamaato ee ciidduna kaa baxdo dib usoo bilow maxaad halka kala soo doonaysa laba bilood un baa lagu yidhi ma laba bilood baa lagu xadiday hadhow markay hadhow markay rabaantu dhamaato ee ciidu baxdo bilow labada bilood ee xilkii lagaa wa in aftara hadduu ku jabiyo ku afuro bimaa laa yumkinu taxaruzu min waxaanu iska ilaalin karin kal marada si anu xanuunsaday oo kale kolkuu konton sii marayo iyo xumadi ku dhacdo wuu tacbaanayo dee dhakhtarkaa la dhigayo waa rafaaday waxbaa lagu dawooyinki wixii baa la siinaya haye fa fiihi qawlaan laba qawl baa ku sugan madib dib buu usoo bilaabayaa mise halkiibuu kasii waday shaafici raximah llahu tacaala qadiimka wuxuu yihi waa ninkani waa rafaade waanu dadaalay waxana waa wax ilaahay ku keenay halkii ha kasii wado markuu caafimaado waa qadiimka laakiin markii dambe sheekhu haddana hadalkaa waa ku degi waayeyo wuxuu yihi may hasoo bilaabo maxaa yeelay wuxuu waajibiyey laba bilood oo xidhiidha imikana xidhiidh maaha imikana xidhiidh maaha kol haddaanay xidhiidh ahayn ha soo bilaabo kaasay markaa muctamadku uu noqonayaayo haddii xataa uu xanuunsado dib buu usoo bilaabay wain aftara bisafar haddii safar ku yimaado deetana uu iska afuro laba dariiqaa ku sugan faqad qiila waa dariiqada rajaxane yabdulu de taas waba jiraan ila safarka isagaa isu haye safarku waa isagu isku haya sooma xanuunkii la mid maaha wa qiila ariiq baale calaa qawleyn laba qawloo sidii xanuunka oo kale ha lagala mid dhigo qolaa tidhi laakin lagama yeelayo waxa la xanuunkuna wax ilaahay keenay weeyaan isagu isku haynin safarkuna wa isagoo isku hayee dee ha sooma hadduu safray fain lam yastaici sooma soonkiina hadduu awoodi waayo likibarin gabow daraadii aw maradin ama xanuun laa yurja zawaaluhu aan la filanaynin inuu ka baxo inuu ka kaco xanuun aan la filanayn saasuu isagu sheekhu yihi lakin halkaa baxi baa ku suganoo qaarkood waxay leyihin maya markanu inuu soomo doonay ayuun baa la eega hadduu xanuunsanayo uu ka wareegi karaa khasab ma in aan la filanaynin inuu bogsanayo waxaa ku filan xanuunkani inuu xanuun dheeraanayo ilaa labada bilood jiri karaya inuu yahay xanuun la filayo inuu ilaa laba bilood oo haynayo inuu yahay baa ku filan bay leeyihiin rawdada iyo sida markaa ay rajaxayso haddaba ninkaasi aan soomi karayni kafara biacaam raashin buu bixinaya fa wuxuu quudinayaa sitiina miskiina lixdan miskiin kula miskiin miskiin walba wuxuu siinayaa muddan koombo oo min quuti lbeled raashinka waddankaa uu jooga laga isticmaalo ah sidii zakatulfitriga oo kale wa huwa ritlun wa thuluthun bilbagdaadiy waa rodol iyo iyo thuluskii saddex meeloodoo meel marka rodolada bagdaad lagu xisaabiyo iniguna waan soo inay koombo ku qadari jirnay ama shan boqol iyo toban garaam intaasay noqonaysa wa nus kiilo iyo wax yar wax yar baa dheer maali marka miskiin walba muskiilo iyo taas oo de qayrin buu siinayaao usuu doona ka yeeli karo fain akraja min duuni quuti lbaled raashinkii wadanka laga isticmaalayay mid ka liita hadduu bixiyo oo min xabin laakiin ah firi iyo midho firi de markaa waxa weeye iyo dalag tajibu fiihi zakatu zakadu ay ka waajibi jirtay laakiin kan wadanka laga isticmaalo ka hooseeya hadduu bixiyo fa fiihi qowlaani labadii qowlee zakaatulfitrida ku jiray ayuunbaa ku jira waxaana rajaxnaa sakaatulfitrad markii la joogay inaanay gudaynin halkaa wixii laga isticmaalo ka ka hooseey iyadoo meeshaada laga isticmaalo beriis in aada galley bixiso ma gudayso beriis bixinaysa qawlna waa kii waa isku mid mar haddii wixii raashin yahay waa uu gudaya lakin si rajaxan kaa gudi mayso wain kaana quut lbaled waxa wadanka laga isticmaalaa hadduu yahay mima laa zakaata fii wixii sakadu aanay geli jirinba hadduu yahay waxaan sekaduba aanay gelin iyo wadankan laga isticmaalaayo raashinba kaca ah. maxaa la samayn marka fain kaana aian waaas de wu noqon ama caanu noqonayaa ama hilibe fain kaana aian hadduu caanihii fadhiyay la engejiyey uu yahay fa calaa qawleyni laba qawl oo zakaatulfitridii lagu soo maro qadiim iyo jadiid kale ahaa ayaa ku suganoo markaa waxa weya jadiidku uu ahaa way gudaysaa lilxadiid ilan xadiidkiiba kusugnayda waa caanaha fadhiya waa lagu bixin karayay zakatulfitrida haddii raashinkii meesha laga isticmaalaya ay tahay tanna waa sidii oo kale wain kaana laxman waxaan hadduu hilib yahay meeshan laga isticmaalaa wax kalaba lama cuno meesha dan hilib unbabay haystaan iyo biyahaas intaasun bay wadaan aw labanan ama caanihii caadiga ahaa kuwii fadhiyey maahe ee la engejiyey maahe caanihii caadiga ahaa haddii intaasun ay tahay sida dee maarta ninkii de geeljirayaashii o kale de ma hayaan caanahaasun baa la wadaa markaa de haddii markaa wixii la isticmaalay caanahan u yahay faqad qiila qiil bal laa yujziuhu gudi mayso imaam nawowina tasxiixu tambiha saasuu ku rajaxay wadaadkan shaarixuna uu ku raacay najmu saaqibku laakiin sida saxdaa waa in la kala qaado muctamedku waa in la kala qaado hilibkii iyo caani la kala qaado marka waxaan filaya zakatulfitrida marin maaqan aan sheegnay caanuhu de aqidkii un bay raacayaan haddii aqidkiiba uu guday caanihii fadhiiba hadday gudeen caanihii caadiga ahaana way gudayaan laakiin hilibku isagu gudi maayo waayo in raashin laga dhigta caanaha ayaa ka badan in hilibku uu markaa raashin joogtaa maarata qofkii unoqo waay faqad qiila laa yujziuhu yani qoladaasi waxay leeyihiin waaba qawlan waaxidan bay ka dhigayaan wa qiila waxaa la yidhi calaa qawleyn me waa laba qawl oo sidii aqidka weeyi markaa xagga labanka isagaana rajaxan weliba waxaana la rajixi inay gudayso wain kaana fi mawdicin hadduu meel joogo laa quuta fiihi aan raashinba waxba raashinba laguma hayo kol caleentaasaa la yska cunaa kol maaragtay biyahaasaa la yska cabaa waxba lama hayo akraja min quuti aqrab lmawaadici ilayh dhulka halka ugu soo dhowee quud laga helayo raashin laga helayo iyaa la odhan halkaa raashin ka keen oo ka ku bixi walaa yujziu fiihi ma gudayo addaqiiqu daqiiq in la bixiyaa socon mayso wala sawiiqu wixii maarata waxa weeyaan laisku shiidaye la solay sawiiqu inta waxa weeyaan intay tumaan oo ay haddana maaratay solaan ayay subag yar iyo waxna ku daraan marka waa daqiiq waxa weeyaan qamadi oo kale la daqiijiyey kadibna subag iyo wax noocaasana lagu daray oo haddana la solay kaas weeyaan sawiiqu waxaas markaa ma gudayaan raashin bisil iyo ku daqiiqa iyo kuwaa lama ogola walal khubzu roodhidiina lama ogola walal qiimatu lacagna lama ogola raashin baa lagaa doonaya fa icaamu sitiina miskiinan baa lagu yihi icaamkii shareecada kusoo arooray waa waa raashin la bixiyo raashinkiina waxa weeyaan markaa uu xab saliimaya sidanu zakatulfitra kusoo sheegnay oo kalea lagaa doonaya wain adaahum aw cashaahum hadduu intuu isugu yeedho lixdankii uu qadaysiiyo hudheelkaba geliyade wada qadeeya uu yihahdo wasladii iyo aw cashaahum ama uu cashaysiiyo bidalika raashinkii laga rabay uu ku cashaysiiyo ama uu ku qadaysiiyo ama uu isuguba daro lam yujzi waxaas ma gudayaan waxaa la rabay raashin aad u gacan geliso qofkan isuu doono ka yeelo intuu doono karsado intuu doono beerto intuu doono daqdaq ka dhigto intuu doono hadiyadeeyo saasaa lagaa rabay laakin raashin bisil baan halkan idinka qaadayaaye dharga oo socda ma lama yeelayo walaa yajuuzu ma banaana dafcuhu ilaa mukaatabin walaa ilaa kaafirin walaa ilaa man talzamahu nafaqatu dadkii aan sekada la siin jirin lama siinayo dadkii sekada la siin jirayna kii mukaatabka ahaa baan laga siinay walaa yajuuzu dafcuhu ma banaana in loo lagu bixiyo ilaa mukaatabin addoonkii markaa la kitaabeeyey la siin maayo waayo waa raashin weeyaan ma aha marka tabliiq baa la doonayaa caadi waay wa laga ninkani hadduu wixii iska bixin karo sayidkiisi baa qaadanaya walaa ilaa kaafirin gaal in la siiyana lama ogolo dee sekadaba lama sii jirin walaa ilaa man talzamuhu nafaqatuhu qof marka horeba biilkiisu uu kugu waajibay isagana kanaan siinaya lagaa yeeli maayo walaa yajuusu ma banaana an yadfacaha ilaa aqala min sitiina miskiina lixdan miskiin wax ka yar inuu siiyo intuu soddon u yeedho uu yidhaahdo kiilo kiilo baanan siinaya laga yeeli maayo lixdan miskiin baa la mid walba nus walaa yujziu shayu min alkafaaraati kafaarooyinkani ma gudaan sidoodaba ilaa biniye ilaa ad niyeyso waa inaad niyeyso inu waxani kafaaradaadii yahay wa yakfiihi fi niyati markuu niyoonayo waxaa ku filan an yanwiya inuu niyeeyo alciqa can ilkafaarati soo socota weeyaan inuu kafaaro ka xoreynayo addoonkan aw isawma can ilkafaara inuu soonkan kafaaradii ka soomayo aw ilicaama can ilkafaara ama inuu raashinkan ka bixinayo kafaaradiisii sidaa inuu markaa inay waajib tahay inu yad shardi maabal kafaaraadku wa iska wada waajib wa qiila qiil baale yalzamuhu waxaa weliba ku laazimi an yanwiya inuu niyoodo fi sawmi markuu soomayo atataabuca inuu niyoodo habeen walba soon xidhiidhsan inuu soomayo fi kuli leylatin habeen walba wa qiila qiil kale wuxuu yihi mayana fi awali sowm markuu bilaabayo un ha lix maarata laba bilood oo xidhiidha wasaxiixu lakin sida rajaxani waxa weeye anahu laa yalzamuhu dalika xidhiidhku in laga helo unbaa la doonaya inuu niyoodo xidhiidhka waxba isaga lagama doonayo soonkii kafaarada inuu niyoodo iyaa ku filan wain kaana lmudaahiru qofkan hihaarka galay hadduu yahay cabdan addoon kafara bisawmi waxdow dee soon unb unbaa la taaga addoonkii xoola ma le markaa cidna ma xoreyn karo sidoo kale raashinna ma bixin karo mama haysto marka wuu soomaya un isagu wain kaana kaafiran hadduu gaal yahayna kafara bilmaali duuna som kafaaradiisu waxay noqonaysaa uun inuu de ama addoon xoreeyo ama raashin bixiyo laakin soon soon baa ka asixaya gaal gaalkii soon ka asixi maaye inuu raashin bixiyo iyo waxaa dhici karta uun iyo inuu addoon xoreeyo baab liaan halkaa ku joogo wsala allahu wasalam alaa nabiyina maxamedi wallahu alam